بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المطلق والمقيد المطلق والمقيد waxaynu culima ku soo jirnay sida aynu ognahay alkhaas walcaam ama alcaam walkhaas baynu ku soo jirnay haddaba khaaskii oo caamka qaabilaya ayuu sheekhu u qeybiyey mutasil iyo munfasil mutasilkii wuxuu ka dhigay alistihnaa iyo washard iyo wataqyiid bisifa haddaba caamka iyo khaaska dhexdoodii wuxuu jeclaystay inuu kaga hadlo almutlaq walmuqayad almutlaq walmuqayad ayuu ka hadlaya hadda almuqayadu bisifa markaad eegto ka sifada lagu qayday waxa weeye mukhasiska mutasilka abuu ah noqonaya waa mukhasis mutasil ama waa khaas mutasila buu noqon sidii istinihii oo kale hadalka caamka ah mid wax ka soo reebaya ayuu noqonaya waxaa haddaba culimadu ay u arkeen mulaqa iyo caamku inay waxyaabaha qaar wadaagaan almulaq walcaam sifaadka qaar bay wadaagaan mid kasta waxaa laga helayaa cumuum caamka cumuumkiisuna waa shumuuli oo mar quruu wada shamlinaya wada koobsanayaa mudlaqa cumuumkiisana bedeli baa la yidhaahdaayo waxa weeye shaygan markuu iska laga bedelo kan kale sida rajulku ninka nin kasta ugu dhacayo laakiin mar qura dhammaanteen inaguma wada dhacayo calaa sabiili lbedel buu inoogu dhacaya rajul markaa tidhaa kanuu noqon karaa haddaad kan ka daysana kan kaluu noqon karaa laakiin mar qura uun ayuu idin wada koobaya shumuuliha moodin inuu yahay waa calaa sabiili lbedel baa loo yaqaanaa waxaa la yidhaahdaa mulaqa cumuumkiisu waa calaa sabiili lbedel caamka cumuumkiisuna waa calaa sabiili shumuul baa loo yaqaana culimada qaarkood farqi kaley sameeyeen caamku wuxuu ku tusaa eh, alcaamu huwa daalun cala alafraad baa la yidhaahdaa caamku afraaduu ku tusaa afraada caam marka laga hadlayo almushrikiin markaan caam ka dhigno jamaca lagu daray weeyaan markaan idhaayo caam weeye almushrikiin wuxuu ku dhacayaa caliga mushri eh, wuxuu ku dhacayaa maxaanku idhaahdaa eh, buushka mushriga ah iyo waxyaabaha lamidka ee dee saasoo kale abuu kan kan kan kan ku dhacaya waa caamka almushrikiin markaan soo qaadano afraadu ku dhaca laakiin marka mutlaqa cumuumkiisa aan eegayno mutlaqu almutlaq maa dalla cala almaahiya bilaa qaydin baa loo yaqaanaa mutlaqu isagu wuxuu ku tusaa rajul oo kale haddaad mutlaq ka dhigto ama raqabo oo kale markaad mutlaq ka dhigto wuxuu kutusaya cala maahiya eeg ninnimadan oo mutlaq ah oon qeyd lagu xidhaya ayna jirin ayuu ku dhacayaa mutlaqu halkaa waxaynu haynaa culima markaa haddaba inaynu hadda ka hadallo ama maanta cashirkeenna aan ka dhiganno almutlaq waalmuqayad magaca mutlaqa la odhanayo iyo ka muqayadka la odhanayo munaasabada uu sheekhu halkan u keenaynaa waxa weeye ataqyiid bisifa ayaa kamida maxay ataqyiid biifa muxuu ahaa wuxuu ahaa mukhasiska mutasilka abaa loo yaqaanay mukhasis mutasila waa khaas mutasila baa la odhanaya almuqayad biifa haddii shayga sifa lagu qadiro lagu qaydo sifadanina waa sifadii macnawiga ahayd ee ma ahayn sifadii naxwaha oo looma jeeday la soco hadda oo talow maxaa almuqayad biifa maxaynu arki doonaa oo maxaa tusaale u noqon kara rabbigeen waxaan ognahay subxaanahu wa tacaala inuu aayaadka qur'aanka ah qaarkood layna yidhi fakuraqaba qoor xoreeya qoor xoree ba ilaahay ku yidhi mararka qaar raqabadaasi waa mutlaq oo ma qaydna qoor xoree marka lagu dhaha waa addoon xore addoonkaa lama qaydin inuu soomaali yahay iyo inuu carab yahay iyo inuu cajamka kale yahay inuu yar yahay inuu weyn yahay inuu muslim yahay inuu gaal yahay eeg haddii faku raqaba lagu yidhaah waa qoor xoreen waa mutlaq magacani waa mutlaq haddaba aayaadka qaarkood baa odhanaya faku raqabatin mu'mina ama raqabatin mu'mina eeg aayaadku way ku kala duwan yihin ma og tahay raqabatin mu'mina baan doonaya fataxriiru raqabatin mu'mina aayadna waxay leedahay fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa labada aayadood u fiirso marka lagu yidhaha fataxriiru raqabatin mu'mina raqabadii maxaa lagu qayday raqabadii maxaa lagu qayday mu'mina lagu qayday inay iimaan leedahay waa addoon mu'mina xoree oo xor ka dhig aayadda kale fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa intayna istaabanin qoor iyo addoon ha xoreeyaan baa maxaa lagu qayday kaa kale lamaba qaydina waa mutlaq haddaba waa takhsiis oo way iskhasisayaan oo takhsiiskaynu ka faa'iidaysanayna waa halkaa bal hadda ila soco walmuqayadu ka lagu qaydo bisifati sifada ka lagu qaydo ee sifada sita ee la sifeeyey yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa calayhi dushiisa almuطlaqu ka muطlaqa ah een la qaydin sheekhu wuxuu ku yidhi haddii qur'aanka ama axaadiista rasuulka aad ku aragto shay muqayadun bisifa ah shay sifo lagu qayday haddana mar labaad aynu aragno isla aayaad kale ama axaadiis kale shaygii sifada ku qeydnaa oo mutlaqa oon la qeydin waad isku xambaaraysaa waad isku xambaariyo isku mid unbaad ka dhigiyo kii mutlaqa ahaa muqayadkii unbaad ku xambaari doontaa waxaan idhi maalan af soomaaligaaga bal haddaan ku aragna kan waxaan idhi maanta waxa isoo maray nin ereygaa ninii waa maxay waa waa mutlaq saw ma aha haddana anoo sheekaynayo uun baan idhi warniyo waan la yaabay ninkii isha la'aa ah. eeg anoo sheekaynayo un baan ninkii isha la'aa ah waan la yaabay ma laba nin baynu ka kala dhignaa eeg marka saasoo kale mise isku nin eeg labadayda hadalba waxaa ku jira nin oo ninnimada way wadaagaan inaan nin arkay ama nin inuu isoo maray haddaba ninkii isoo maray baan marna in aan ku qayday marna waan ka aamusay maxaynu ka dhignaa ma nin ilfayo iyo nin ilaa baan idhaahdaa ayaa meesha soo wada maray mise labadaba waa midun baan ka dhignaa waan isku mulaq iyo muqayadkun isku xambaar baa lagu leeyahay sidaasoo kale markaad aragto walmuqayadu ka lagu qaydo bisifati sifada iyo tilmaanta ka lagu qaydo yuxmalu waxaa lagu soo xambaari calayhi dushiisa almuطlaqu ka muطlaqa abaa lagu soo xambaari een la qaydin karaqabati waa qoorta oo kale quyidad waxaa lagu qayday biliimaani iimaan baa lagu qayday fii bacdi almawaadici aayaadka qaarkood iimaan baa lagu qayday oo qoor iimaanle baa la yidhi wa udliqad waa la idlaaqay fii bacdi almawaadici meelaha qaarna waa la idlaaqay oo laguma qaydin fa yuxmalu waa lagu xambaari almuطlaqu ka muطlaqa ah ee la idlaaqay cala almuqayadi ka la qayday baa lagu xambaarayaa mutlaq iyo muqayad ayaynu isku xambaari doonaa haddaba culimu cashirkeenani waa mukhasiska saalifka ah ka cumuumka takhsiis ku sameeya ama mutlaqa qayda waana kii saddexaad waa sifada sifadii ayay noqonaysaa waa asifa markaa sifadan waxaa looga jeedaa nactigii naxwaha uun loogama jeedo ay asifa annaxwiya looma jeedo sifadani waa maa ashcara bimacnan yatasifu bihi bacdu afraadi alcaam sifo markaa halkan loola jeedo ee almuqayad bisifa markaad aragto sifadaasi waxa weeyaan sifada waxaa looga jeedaa maa ashcara ka ku dareensiiya bimacnan macno shayga macno aad ka qaadanaysa ama macno ku dareensiiya oo yatasifu bihi uu ku sifoobayo bacdu afraadi alcaam ka ah afraadiisa qayb kamida ayaa ku sifoobaya oo min nacti nactigii ah ow bedelin bedelkii ah ow xaalin xaaladii ah saddexdaasiba culimo sifay noqonayaan saddexdee sifo noqonaya nactigii naxwuhu sifuu noqon bedelkii naxwuhuna sifuu noqon xaaladii naxwuhuna sifay noqoni shay baa la sheegay isagoo nacti wata dee waa sifo wuxuu noqonayaa almuqayad bisifa shay baa la sheegay isagoo bedel wata dee waa almuqayad biifa ifa lagu qayday shay baa la sheegay isagoo xaalo wata waa almuqayad biifa saddexdaa qayboodba almuqayadu biifada uu sheeku inoo sheegayay soo hoos gelayaan nactiga maxaa ka mid a ah haddaba culimo isagoo nactiya maxaa ka mid a ah? nactiga waxaa ka mid a ah? nactiga waxaa ama nin baa yidhi haadaa waqfun calaa wlaadika almuxtaajiin nin baa dhalay laba laba laba bahood baad leedahay laba bahood bah waa bah iska ladan oo waxoogaa hantiya bay leedahay bahna waa bah fuqara ah oo shilin looma oga labadaa caruuraba adaa dhalay oo waa laba bahood nin baa ku yidhi haadihi daar buu ku yidhi ama haadaa waqfun wlaadika almuxtaajiin warnio caruurtaada baahan baan ku waqfiyey buu ku yidhi gurigan haddana mar labaad unbuu ku yidhi haadaa waqfun calaa awlaadika warkan waxaan ku waqfiyey caruurtaada labadaa hadal midi caruurtaadaan ku waqfiyey weeyi caruurtaadii oo dhan baa iska soo gelaysa kuwa haysta iyo kuwaxan waxaysaninba marna waxaa lagu yidhi haadaa waqfun calaa awlaadika almuxtaajiin almuxtaajiin baa lagu qayday waa sifo maxaa la yeelaya caruurta haddaba waqfigaa iskalihi kuway noqon ma kuwa baahan mise dhammaantood way wada yeelan ila way isku khilaafi karaanbe qof kastiba wuxuu odhanaya dabaqaa kiradiisa annana waan leenahay annana waan leenahay waa nala sheegay inaan caruurtii aabbahaya nahayde caruurtaadaan ku waqfiyey buu ninkani yidhi waan soo gelayaa cumuumkan waa dood baa meesha imanaysa haddaba doodaasi markay timaado waxaa laga hadlayaa in la eegayo ka mudlaqa ah ee muxtaajka aan lagu qaydin oo lagu macnaynayo ka qaydka sita haddaba qur'aanka soo maynaan maqli jirin alqur'aan yufasir bacduhu bacdan qur'aanku wuu isfasiraa soo maynaan jirin aayad markaad aragto mudlaqa oon la qaydin haddana aad aragto aayad muqayad ah isku macnee labada aayadood haddii kale ilan waxaa lagu odhanayaa aayaddanina intanay diidan oo qaydkana wax saaraya qaydkii ay diid uu diidanaana tan kalea mutlaqii ogolaanaya qur-aankii baa iska hor yimid baa lagu odhanaya waa inaad ku macnayso mulaqa in lagu xambaarayo muqayadka waxaa ka mid a xadiidkii rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi bukhaariga ayuu ku yaalaa xadiidkaasi man baaca nakhlan mu'abbaran fahamaratuhaa lilbaa'ici ilaa an yashtarita almubtaac wuxuu rasuulku yidhi xadiidka qofku hadduu iibiyo timir la awr dhabay timir la awrdhabay hadii uu iibiyo awrdhabku waxa weeye timirtu markii ay ubixi intay intay intay ubaxayso kumkii intay bixiso ay midhihii dee kumkii ka horreeyey bay yeelatay waa mu'abbar talqiix baa lagu sameeyey timirtani waa timirtaa mu'abbarka ah ee inay dhasho way dhashayba laakiin timirnimadii bay isku diyaarinaysaa kaa ayaad hadaba iibisay timirtaasaad iibisay timirta markaad iibiso midhaha sanadkan waxa iska yeelanaya baaicii baaicii baa yeelanaya waayo waa mu'abbar bidhaha kii iibiyey bay u hadhayaan ay u go'ayaan adiguna waxaad yeelanaysaa geedkii baad yeelanaysaa ilain timirtiiyo way kala duwan yihiin iyo raashinkan ambeerane arabikida ah ama hadhuudhka ah way kala duwan yihiin oo hadhuudhka geedkao dhan baa go'aya timirtana midhaha soo baxayo geedkii baa kuu hadhaya haddaba haddii timirtii oo diyaar ah oo midhihii ila aad iibiso midhuhu aduu kuu hadhaya ilaa an yashtarida almubtaac ka iibsanaya inuu shardiyo mooyaane waxaan uga jeednaa haddaba xadiidka man baaca naklan mu'abbaran qayd baa halkaa ku jira waa maxay qaydku man baaca naklan maaha oo qura waa mu'abbaran ereygaa ta'biirka ah ayaa shardi ah oo sifadii nakliga ah man baaca naklan mu'abbaran haddaba waxaa la fahmay oo isla xadiidkan laga qaatay oo sifadu iyo qeydku uu inoo tilmaamay haddii timirtaasi mu'abar ayna ahayna hayru mu'abar ay tahay midhaha dambe ee ay yeelato yaa iska yeelanaya midhaha dambe mushtarigaa iska yeelanaya waa kolkaa sifadii oo halkaa aynu si toosa ugu aragno oo almuqayad bisifa kii la odhan jiro oo sifaduna nactigii naxwaha ah haddii bedel uu yahay bedelka waa aayaddan qur'aanka ah oo kale walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila welilaahi ilaahay uunbuu u sugnaaday cala annaasi dadka dushooda ayuuna ugu sugnaaday xijulbeyti beytka uxajintiisa ayaa ilaahay u sugnaaday dadkuna ugu siiqada welilaahi calaa haddaad aragto weli iyo calaa haddaad aragto waa min siyaqi lwujuub calaaba haddaad aragto waa min siyaqi lwujuub kutiba kutiba calaykum calaa markaad aragto waa wujuub shaygan waajib baad u qaadanaysaa xajku waa waajib oo aayaddanaa sheegtay kioo lafdulwujuuban la sheegin ayaa siiqadan aynu ka faa'iidaysanaynaa qaabkanihi inay tahay min siyaqi lwujuub culimmadoo dhani saasay qaateen walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila haddaba eeg mantaasi waa bedel waxay mantaasi bedel ka tahay cala naasi naaskiibay bedel ka tahay cala naasi naaskiibay bedel ka tahay hadii mantaa bedel laga dhigi waayo ragga qaar baa faacilkii xiya xajka ka dhigaye xijudaa masderka abay ah faacil uga dhigeene macno khalada oo khatar ah soo baxaya halkaa haddaad tidhaa iska ilaali hadda tafsiirka welilaahi ilaahay ayuu usugnaaday sugnaaday cala annaasi dadka dushooda ayuu ugu sugnaaday xijulbeyti beytka inay u xajiyaan man istadaaca mankii inuu xajiyo istadaaca awoodo ilayhi beytka sabiilan dariiqahan haddaad saa ku macnayso waa khalad waxay noqonaysaa dadka ilaahay wuxuu ku waajibiyey inay xajka aadaan inta maalqabeenkiihi bay noqonaysaa war waa khalad waxay khalad ka tahayna inagu saw fuqara min inagu hanti badan ma haysano in ku xajino saw maaha dad badan oo muslimiinta aan hanti badan oo ku xajo aan haysanin baa jira saw maaha haddaad tidaa ilaahay dadka wuxuu ku waajibiyey maalqabeenku inuu xajo waxay ka dhigan tahay dee maalqabeenka waxa waajib lagaga dhigay dadweynaha inay maalqabeenka saaraan ay xajka geeyaan ilaahayna wayna la xisaabtamaya dadkan waxba haynba waa lala xisaabtamaya maalqabeenku hadduu xajin waayo dadka ayaa lagu leeyahay maalqabeenku inuu xajo dee waa dadku inay isku tagaanay maalqabeenka baryaan warniyo ilaahay bana cadaabiyo xajka tag warniyo ilaahay ka baqo xajka tag waajibku anaguna saaray xajka tag eeg ilain dadkaa lagu waajibiyey baa tidhi maalqabeenku inuu xajka aado haddaba eeg macnaha ha ku macnaynin aayadda khaladkaasaa ka soo baxaya kii faqiirka ahaa iyo kii xanuunsanayee gogosha yaalay wuxuu ilaahay ku waajibiyey bay noqon ka maalqabeenku inuu xajo oo hadduu maalqabeenku xaji waayo waa la cadaabaya xataa kii faqiirkii baa meesha ka soo baxaya sidaa ma waxay ahayd welilaahi ilaahay waxa u sugnaaday cala naasi dadka dushoodana ugu sugnaaday xijul beyti beytka xajinta loo xajiyayo ayaa u sugnaaday mankii uu u xajo ha odhan mankiibuu ayuu ilaahay kuleeyahay dhe mankiibuu ugu sugnaaday dheh mankiibuu ugu sugnaaday cala naasidii baad ku xidhaysaa mankiibuu ugu sugnaaday wujuubku istidaaca awoodo ilayhi beydka sabiilan dariiq ahaan ilaahay dadka wuxuu ku leeyahay kamaalqabeenka ah wuxuu ku leeyahay baa li waa bedel ilaahay dadka wuxuu ku leeyuu ku waajibiyey maalqabeenka wuxuu ku waajibiyey dadka o dhan laguma waajibinin maalqabeenka waxa lagu waajibiyey inuu beydka aado oo xajo haddii uu istidaaca ay meesha taal weeye istidaaca hadday taalo beydka ha aado oo ilaahay kacbadiis beydkiisa ha u xajo haddaba halkaa waxaynu haynaa mantaasi waa bedelo waxaa laga bedelay naaskii hore ayaa laga bedelay mantani kolkaa ah waa wey waa muqayad bisifa waa taqyiid bay samaysay waa qeyd weeyaan naaskii baa la qayday haddaba naaskii caamka noqon lahaa ee xajku ku wada waajibi lahaa waxaa lagu qayday alistidaaca man istidaaca ilayhi sabiila ayaa lagu qayday kaasina waa qeydkii oo ku yimid bedel xaalo hadduu ku yimaadana baleeg waman qatalahu minkum mutacamida fajazaau mila maa qatala min annacam waman qatalahu ka minkum kii idinka idinka tirsan mutacamidan kasna u dila isagoo mutacamidoo u kasaya mutacamidan isagoo u kasaya ayuu dilay ereygaa mutacamidanihi qofku hadduu khada u dilo ayayayay meesha inaga saaraysaa fajazaaun milu maa qatala min annacam qofku uwaadh hadduu dilo isagoo xaramka jooga yuuna xajba xarmanine ama uwaadh hadduu dilo isagoo muxrima yuuna xaramkaba joogine uu laakiin mutacamid yahay mid u kasaya uu yahay waxaa la leeyahay fajazaaun milu maa qatala min annacam waxaa laga rabaa ki uu dilay jazihiisii baa laga rabaa oo nacamka ah hadaba aayada qur'aanka qatligii waa la qayday waxaana lagu qayday mutacamidan kas markaad u disho ayaa dembi ku dhacaysaa haddaadan kas u dilin dee halkaa dembi kuuguma jirayo mutacamidan waa xaalo markaa waxaynu haynaa culimo almuqayadu bisifa marka lagu leeyahay sifadaa saddex qodobbaa soo hoosgelaya waxaa soo hoosgelaya sifihii naxwaha waxaa soo hoosgelaya bedelkii naxwaha waxaa soo hoosgelaya xaaladii naxwaha saddexdaasiba almuqayad bisifa bay noqonaysaayo qur'aanka iyo axaadiista wakaa waynu ku haynaa walmuqayadu ka la qaydayo bisifati sifo lagu qaydayo yuxmalu waa lagu xambaari calayhi dushiisa almuطlaqu muطlaqii baa lagu xambaaraya oo muطlaqu ha lagu xambaaro ayaa la odhanayaa ma jaamic markuu jiro jaamic haddii uu jiro ha lagu xambaaro ayaa la odhanayaa markaa waa la isku xambaaraya ka raqabati qoorta oo kaleba weeyi quyidad waa la qayday biliimaani iimaan baa lagu qayday fii bacdi almawaadici meelaha qaar iimaan baa lagu qayday wa uطliqad waa la iطlaaqay fii bacdi almawaadici meelaha qaarna waa la idlaaqay fa yuxmalu waxaa lagu xambaari almuطlaqu ka muطlaqa ah ee la idlaaqay cala almuqayadi ka muqayadkaa ee la qeydayo ayaa lagu xambaaraya halaysku ha laysku ilaaqo ha laysku xambaaro oo mudlaqa iyo muqayadka sidaa aynu iskugu xambaarno haddaba waxaa la yidhaha alfaadda marka la eegayo culimo alfaadda iyo nusuusta ama qur'aanka ama xadiidka saddex dariiq buu ku soo arooraa marka la doonayo xagga idlaaqa iyo qeydka inay aayaadka iyo axaadiistu yimaadiin iyagoo mudlaqa oon la qeydinba waxaa waajiba in lagu camal falo isagoo qeyd la'aan taas ah wax lagu qeydayaa ma jiro ilaahay wuxuu yidhi wa ummahaatu nisaa'ikum dumarka xaaraanta kaa ah inaad guursato yaa ka mid a ah. waa xaasaskiinna hooyooyinkii dhalay baa lagu yidhi wa ummahaatu nisaa'ikum haddaba taasi waa mutlaq aayaddaa quraanka ah saasun bayna qur-aanka ku soo aroortay saa unbaa loo qaadanaya xaaskaaga hooyadeed oo adiga sodohda aya ma guursan karaysid xaaskaagiina waa mutlaqoo lama qaydin qur-aanka xaaskaagu inay wax kuu dhashay iyo inayna wax kuu dhalin qur-aanku ma kala qaadin ama xaasku waxa kuu dhasho ama yayna kuu dhaline xaaskaaga hooyadeed adigana waa hooyadaa uun ma guursan karaysid waxa kaloo jiro mutlaqan lagu camal falaya xaaskaaga looma kala qaadin inaad aroosatay iyo inaadan aroosanin qur-aanku ma kala saarin waa mulaq bay tahay kolka mulaqaa unbaad ku daynaysaa gabadha haddaad mehersato walow yaadan laba guri geline dee hooyadeed waa sodohdaayo ma guursan karaysid inaad la guri garsho laguma qaydin laakiin rabiibadaada xaaskaagu hadday kuu timaado iyadoo inan yar wadata inantaa yar dee qeyd bay iyadu wadataa oo aayaadka qur'aanka ah waynu ogna warabaa'ibukum ullaati maxaan ka sii fii xujuurikum haye ya min nisaa'ikum ullaati dakhaltum bihinna bal hadda u fiirsada eeg inanta rabiibada ah ee xaaskaagu ay dhashay ma guursan kartid baa lagu yidhi oo dee xaaskaagiibaaba hooyo u ah laakiin xaaska shardi bay aayaddaasi ku xidhay waa la qayday rabiibada waa la qayday waxa la weeyaan xaaskaaga aada la aqal gashay laakiin xaaskaaga aadan la aqal gelin rabiibadeedii waa lagaa saaray oo iyadu tirada kuuguma jirto min nisaaikum ulaatii dakhaltum bihina baa lagu leeyahay kolka qeydkan haddii aayaddu ay soo aroorto iyadoo mulaq ah mulaqaasa ah lagu qaadan sida wa ummahaatu nisaaikum hadday aayaddu soo aroorto iyadoo muqayad ah sida min nisaaikum ulaatii dakhaltum bihina qeydkaasaa lagu camal fali haddii xukunkani laba jeer qur'aanka ama axaadiista uu ku soo arooro oo marna isagoo mulaqa uu soo arooro marna isagoo muqayad ah uu soo arooro waa ka aynu ka hadlayna ha laysku xambaaro markaa ah. mulaqa iyo muqayadka ha laysku xambaaro baynu odhanaynaa mar waa muqayad marna waa mulaq ha laysku xambaaro markaa ah. waxaynu haynaa raqabadu laba aayadood ay ku jirto ilaahay wuxuu yihi fataxriiru raqabati mumina suuratu nisaa aayadda labiyo sagaashanaad fataxriiru raqabati mumina raqabadii waa la qayday iimaan baana lagu qayday inay mu'mino tahay baana lagu qayday aayaddaasi waxay ka warbixinaysay kafaarada kafaaratulqatliga la yidhaha kafaaratulqatli qofku hadduu qof kas u dilo waxaa laga rabaa fa taxriiru raqabatin mu'mina waxaa jira kafaaro kale oo kafaaratu dhihaar la yidhaah ninka xaaskiisa ka dhaarta kafaaradiisii kafaaratu dhihaar ee hooyad hooyadii oo kale dee ka dhiga ilaahay aayaddaa kalena ee suuratu lmujaadala aayadda saddexaad raqabada lama qaydinoo waxaa la yidhi fa raqabatin min qabli an yatamaasa reerku intuna istaabanin qoor ha xoreeyaan baa la yidhi qoorta laakiin iimaan laguma qaydin halkan waa laba kafaaro kafaaradu waa kafaaratu lqatli kafaarada iimaanka lagu sheegay waa kafaaratu lqatli kafaarada iimaanka laga aamusayna waa kafaaratu dhihaar hadaba labadaa kafaaro maxaynu ka yeelnaa maxaynu ma isku xambaarnaa raqabada oo ma nidhaahnaa qoor kastoo la xoraynaya waa mu'minad mise waxaynu nidhaa mid kasta sideeda waynu isku xambaaraynaa kafaaratu dhihaar waxaa la shardiyaa iimaanka raqabada calaa axadi alqowleyni fi lmas'ala khilaaf baa culimmada ugu sugane waxa weeye waa labada qowl midkood ayaa laasim ka dhigay oo inagu waajibiyey halkanna waxaynu arkaynaa mukhasaska munfasilka ah mukhasiska munfasilka ah sow mutasilkii culima kamaynaan soo bixin imisaynu mutasilka uqaybinay saddex maxaa takhsiisun biاlistinaa iyo takhsiisun bishari iyo takhsiisun bisifa saddexdaa takhsiisba waa mukhasiska mutasilka a ah weeyi mukhasiska munfasilka ah ayaan doonaynaa hadda inaan isna eegno mukhasis munfasil ah sow saddex maynaan haynin wayajuuzu waxa banaan takhsiisulkitaabi kitaabka in lagu khasiso bilkitaabi kitaab aayad aayad lagu khasisayo ayaa kuu banaan laba aayadood baa iskhasisaya wa takhsiisulkitaabi kitaabka in la khasiso bisunati sunnaha nebiga lagu khasiso salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wa takhsiisu sunnati sunnaha in la khasiso bilkitaabi kitaabka qur'aanka a ah lagu khasiso wa takhsiisu sunnati sunnaha in la khasiso bisunnati sunna in lagu khasiso wa takhsiisu nudqi manduuqa in la khasiso dalaalada manduuqa ama qur'aanka iyo xadiidka manduuqooga in la khasiso bilqiyaasi qiyaas lagu khasiso wanacni waxaan u jeednaa binudqi nudqiga iyo manduuqana qowlallaahi tacaala ilaahay qowlkiisa iyo wa qowlarasuuli rasuulka qowlkiisa ayaan uga jeednaa sala allahu calayhi wasalam waxaynu doonaynaa halkan inaynu inaynu mukhasisaadkii inaan aragno munfasilka ahaa qaarna sheekeenu wuu ka aamusay qaarna sheekeenu si toos ah ayuu u taabtay uu u caddeeyey sheekhu wuxuu inoo tilmaam wuxuu ka aamusay horta xiska iyo mushaahadadu takhsiis way samaysaa aayad qur oo halkaa ku taalla oo xukunkaa sheegtay ayaad odhanaysaa xiska ayaa khasisaya ama mushaahadada ayaa lagu khasisaya waxba kamidaba ree caad ilaahay markuu halaagay wuxuu yidhi waxaanu ku soo dirnay dabayl tudamiru kulla shayin biamri rabbihaa dabayshii ree caad halaagtay muxuu ilaahay yidhi tudamiru way halaagaysaa dabayshani kulla shayin shay kaste ayay halaagaysaa biamri rabbihaa rabbigeed amarka uu amray ayayna ku halaagaysaa sawtu damiru kula shay lama kula shay saw cumuum ma aha kula shay waa maxay waa cumuum shay kaste way halaagaysaa weeyaan dabayshaasi haddaba alxis walmushaahada maxay tilmaamayaan dabayshaasi cirka may halaagtay cirka gebigiisa may baabi'isay haddaa dabayshaasi dhulka ma baabi'isay cirka iyo dhulka eh, ma taaban dee cirka iyo dhulku sidan unbay unbay udhisnaayeen shaygan la sheegayana way soo hoosgelayaanu haddaba markuu rabbi yidhaah tudamiru kula shayin biamri rabbihaa waaqica ayaa ina tusaya eeg takhsiis aayaddan cumuumkeygan ku jira takhsiis baa galay xiskuuna ku galay haddaba dabayshu ma baabi'in samaawaadka ma baabi'in arlada ma baabi'in buuraha wixii kale ee dad iyo duunyo ahaa ayay halaagtay baabi'isay caqligu mararka qaar takhsiis buu sameeyaa oo caqli baa ad odhanaysaa caqliyan baan u gartay takhsiiska aayaddaas inayna halkaa ka hadlaynin ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi allaahu khaaliqu kulli shayin allaahu ilaahay khaaliqu kulli shayin shay kaste isaga ayaa abuuray shay kaste ilaahay isaga abuuray ma nidhaahna aayadda haddaba khaaliqu kulli shay ilaahay isagaa is abuuray maan odhan karnaa ilan shay kasta ilaahay baa abuuray wey dhulka ilaahay baa abuuray oo cirka ilaahay baa abuuray oo wax kasta ilaahay uu abuuray hadaba khaaliqu kulli shay ma nidhaahna shay kaste ilaahay talow ma isagaa is abuuray isaga sabuuri maan odhanaynaa may ma odhanayno ilaahay waa makhluuq ma odhan kartid oo ku tilmaami maysi subxaanahu wa tacaala takhsiis baa galay caqligu uu tilmaamayo takhsiis caqligii uu tilmaamayo ayaa galay waayo shaygan khaaliqu kulli shayin shaygan ilaahay shayga uu soo galayaa dee aayad kaluu ilaahay ku yidhi qul ayu shayin akbaru shahaadatan shayga ugu markhaati weyn bal ii sheega shayga ugu markhaati weyn qul allah allah kolka waxaad arkaysaa shaygan ka horeeya ayaa ayuu soo gelayaa haddaba markaad tidhaa khaaliqu kulli shayin shay kasta ilaahay uu abuuray dee tanuu ilahay ma isagaa is abuuray markaa soo gelaya may caqligaagaa sheegaya ilaahay inuuna dee ha halkan soo gelaynuuna ilahay makhluuq ahayn nusuustan kale ee tilmaantay ilaahay inuuna ahayn dee makhluuqna waad arkaysa waad ogtahayba culima haddaba halkaa inagoo ka duulayna wuxuu sheekhu yidhi wayajuusu takhsiisulkitaabi bilkitaab aayad aayad khasisaysa ayaa jirta oo la arkay waa aayad takhsiisu bacda aayaatihi ayaa bibacdin aakhara lagu khasisi aayad aayad khasisaysa bal hadda ila socda aayadda aayadda khasisaysa aynu eegne laba aayadood oo iskhasisaya ayaan doonaynaa inaynu eegno ilaahay wuxuu yidhi walmudallaqaatu hablaha la dalaaqaa yatarabasna way suganayaan bianfusihinna nafahooga alaaata quruu'in saddex maydhi ama saddex dahaaro gabadh haddii la furo gabadha marka la furo saddex duhri ayay sugani oo ay ciddo tirsani oo ayna sheeke tegaynin guursanayninna waa saddex duhri saddex jeer intay ka maydhanayso ayay gabadhaasi ayna sheeko tegaynin ninna la hadlaynin ay ciddo tirsanaysaa waa xikmad ilaahiye ilaahay baa dumarka waajib kaga dhigay waxaa la hubinayaa riximkoogu inuu beri yahay iyo in kale riximkoogaa la hubinayaa inuu beri yahay ninkii hore ilmo inay u sido iyo inayna u sidin muddada lagu kala hubin karo ayaa noqotay maxay saddexdaa duhri saddex bilood gabadhaas saddex bilood maaha hadda waa saddex maydhi saddex jeer intay dhiigga arkayso ay ka maydhanayso ay arkayso ay ka maydhanayso saddexdaasi saddex biloodna way noqon karaan saddex biloodna way noqon karaan shan biloodna way noqon karaan sanadna way noqon karaan wax kalena way noqon karaan ha laba biloodna way noqon karaan hadday doonaan laba bilood bil iyo waxoogaana way noqon karaan laba biloodoo wax dhiman bay xataa noqon karaan ay saddex dhiig ku arki kartaa gabadhu aduu saddex duhri bay aayaddaa ilaahay sheegay haddaba almudallaqaatu mayna jamac alwata miyayna ahayn jamac alwatay muxuu ahaan jiray culimo muxuu ahaan jiray caam saw maahayn yatarabasna bianfusihina alaaata quru gabadha haddii la furaba saddex jeer ilaa inay maydhato mooyaane hee maxaynu nidhi yayna sheeko tegin ayna guursanin aayadda cumuumkeega muطalaqaadkaa waxaa soo gelaya gabadha la aroostay iyo gabadha aan la aroosanba way soo gelayaano saddex jeer inay dhiig aragto mooye gabadhaasi de ma guursan karto waa caam ama hala arooso ama yaan la aroosin aayad kaluunbuu ilaahay ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow idaa nakaxtum lmu'minaat habla mu'minaada marka aad guursatiin uma dallaqtumuuhunna hadana aad furtiin min qabli an tamasuuhunna idinkoon taaban famaa lakum kuma sugna calayhina dushooda min ciddatin wax ciddo ah oo tactaduunaha aada u ciddo wax cidda ah ood u tirsatiin oo dumarka aad ku leedihiin ma jirto buu ilaahay yidhi aayadani maxay soo saartay gabadha aan madkuu khayru madkhuulada ah ama aan la aroosan inaadan ciddo ku lahayn buu ilaahay aayaddan kala sheegay oo cumuumkii aayadda hore ayay aayadani khasistay labada aayadood miyaynaan haddaba isku khasisaynin ya waynu isku khasisaynaa waxaad og tahay gabadha haddii la mehersado oo ninkeegu uuna la aqalgelin haba yaraatee wax ciddoah oo lagu leeyahay ma jirto maalintu furo maalinta ku xigta saacadduu furo saacadda ku xigta ayay nin guursan kartaa haddii aan lala aqalgelin culima la aqalgalka si khaldan bay dadka qaarkood u fahmeene ogaada laakiin la aqalgalka waxay moodeen inanta in la aroosoo guri ama guri loo dhiso ama guri loo kiraysto oo la arooso ayay la aqalgalka moodeen la aqalgalku sidaa ma aha waa ninkeega inay eh, daqiiqadun inay gaar isku noqdaan walow gaari ha wataan walow safarba ha ahaadaan iyagoo safaroo midna uu boorame ka yimid ama berbere u ka yimid midna uu hargeyso ka tegay bay dhexda ku kulmeen haddii ay gaar isku noqdaanba meel alla meeshay dooni meeshu ha noqote e gabadhaa lagama yaabo in la yidhaahdo ciddo male saacad wax ka yar toban minid wax ka yar yuna gabadho hadday doonto caadaba ha lahaato iyadoo caadadiile hadday ninkeegay sarkaan oo ay saacad meel yar wada joogaan hay gabadha ciddaa lagugu leeyahay sawdigii maalintii ninkaaga la joogay ciddaa lagugu leeyahy la soco hadda maalintii caadaan lahaayo ninka ismaan iskumaanaan dhowaanin laga dhegaysan maayo waayo dad badan eeg diinta shareecadu waxay dhahay naxnu naxkumu dawaa'ir wallahu yatawalla saraa'ir sirta aan loo dhaadhici karaynin adiga laguma weydiinayo ummadda inaad u garqaadooda xukun samayn kartaa la rabaa waxay ishu arkayso uun baa la doonayaa inaad xukunto kolka waxaa lagaa rabaa dadku inay watiiro qura wada maraanoo dee rag badan ba ama dumar badan baa intay raggooga is arkaan odhan lahaa waxba ismaanaan arag kolkaa wax la arki karayaa lagu xidhay oo khalwada ah khalwadaaba hadday isku noqdaan gabadhaha lama odhanayo lama aroosanin waa madkhuula lagu tirin fii xukmi اmadkhuula ayay gabadhaasi noqonaysaa laakiin hayru madkhuula lagu tirin maayo mas'aladani waa mas'ale fikiyo inoo iman doonta inagu hadda nusuusta iskala saarsaaraysa baynu ujeednaaye gabadha marka furiinku ku dhaco laba un baa loo kala qaadaa sharciga furqatulxayaat iyo furqatulmamaat baa loo kala qaadaa furqatulmamaat xukun bay leedahay oo xukun ay leedahay oo muhiima baa jira furqatulmamaat haddii laga dhinto xukun bay leedahay sibay u ciddo tirsataa afar bilood iyo toban habeen laakiin furqada furqatulxayaadka loo yaqaano ilaa afar baa loo qaybiyaa hadday uur leedahay waa intay ka umulayso saw maaha wa ulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahuna waad aragtay hadday uur leedahay kolkaa uur hadday gabadhu uur leedahay ciddadu way ku dheeraataay sagaal bilood bay ku qaadan kartaa wayna u soo degdegi kartaayoo laba shan iyo toban daqiiqana way iman kartaa shan iyo toban minid gabadhu iyadoo uur leh haddii la furo naxdintii hadday umusho dee nink bay guursan kartaa ya nin bay guursan kartaa isla markaa nin ha guursata weeyaan gabadha iyadoo uur yaro ah haddii la furo oo markaa uun ku dhaha madax wareer iyo wallac ku jirta de ciddada ka bixi mayso ilaa intay umulayso waa sagaal bilood bay uurkaa sidaysaa ciddada ka bixi mayso wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna halkaas xukunkeegii maray gabadhu hadday tahay kuwa dhiigga arka kuwa dhiigga arka aayadeennana tilmaantay walmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru dumarku haddii ay gabadha la furay hadday tahay kuwa aan arag waa islaan gabowday oo dhiiggii ka baxday ama inan da yaroo caruuroo da'dii dhiigga arkaysayba aan ahayn baa la dalaaqay maxaa la odhanayaa والله إيه إسنا من المحيض ها يا من نسائكم ها فإن ارتبتم ف... يا إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر هذا دمر كان إيقا كوا ويناديهين أما دمر كان قارين أيهين صدح بلاد ونطلية وي وإمي سقيبات gabadha haddayna madkuulaba ahayn oon la aroosaninba oo ninkeegu iyagoo laba dal kala joogaa la isku meheriyey iyagoo labadii dal kala jooga ayay kala noqdeen maxaa la odhanaya markaana waa aayaddan hadda aynu hayno hadda laba aayadood oo iskhasisaya ilan takhsiisu lkitaab bilkitaab baan doonaynaaye waa labadaa aayadoodeen hadda macnaynay wاlmudalaqaatu kuwa la dalaaqaa yatarabasna way suganayaan bianfusihina nafahooga ayay sugan halaaثata quruu'in saddex qur'i iyo saddex maydhi gabadhu ma sheekayn karto waa tu la dalaaqay unbaa laga hadlaya aayad kalunbuu ilaahay ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow idaa nakaxtum marka aad guursatiin almu'minaat hablaha mu'minaadka ah uma dallaqtumuuhunna haddana aad dalaaqdiin min qabli an tamasuuhunna idinkoon taabanin famaa lakum idiinma aha calayhina dushooda min ciddatin tactaduunaha labada aayadood ma iskhasiseen gabadha aan aan madkhuulada ahayn aayadda hore way ciddo tirsanaysaa aayadda dambena ma ciddo tirsanayso haddaba cumuumka aayadda hore waa la iska saarayaa khusuuskana la qaadanaya wayumalu wayuxmalu lmuطlaqu cala lmuqayad mulaq ayaa lagu xambaaraya muqayadkaa lagu xambaaraya aayadda hore waxaa la odhanayaa gabadha aan la aroosanin kuma jirto waayo aayadda dambe ay naga saartay dee wayajuuzu waxa bannaan takhsiisulkitaabi kitaabka in la khasiso bilkitaabi isla kitaabka in lagu khasiso وتخصيص الكتاب كتابك إن لخصيصه بسنة سنها النبي إن لكو خصيصه رجع قاركود مسألة ذني وخلافي وحي لهذين مسألة ذني وحي آيات عامة أي حديث خاصة وسوء أرورية حديث كا خاص كا الله أرنا يا مركا خصيصه حديث خاصة سوء أروري عموم كي آيات حديث كنا كساري بالله أرنا يا مركا وتخصيص الكتاب بسنة كتابك ولا خصيصي وحنا لكو خصيصي سنة النبي عليه الصلاة والسلام sunadaasa lagu khasisaya ragga qaarkood baa yidhi warsay sunadu u khasisaysaa kitaabka awood badane sidee bay sunadu u khasisay kitaabka kitaabuni ha khasiso waxaynu ognahay sunnaha nebigu inay sharxaysa ayo yay sharxaysaa qur'aankii bay inoo sharxaysaa aayaddan qur'aankaa eg wa uxilla lakum waa laydiin xalaaleeyey maa waraa'a daalikum intaa la soo sheegay wixii ka dambeeya aayaadkaasi dumarka laynaga xarimay bay ka warramayeen waxaa layna yidhi wauxilla lakum maa wara'a daalikum intaa aayadda hore soo sheegtay waxaan ahayn waad guursan kartaa aayadaha hore sooma arkaysa suuratu nisaa sooma ahayn wauxilla lakum maa wara'a daalikum intiina intaan ahayn waad guursan kartiin intaa hore lasoo sheegay aabbaha xaaskiisii oo aayadaa ah iyo xaaskaaga hooyadeed oo ah iyo adiga walaashaa iyo xaaskaaga walaasheed iyo dumarkii lasoo tiriye lasoo ti kuwa ma guursan kartid baa layidhi wauxilla lakum maa wara'a daalikum aafada aayadda afar iyo labaatanaad ee suuratu nisa intaa intaan ahayn waa waa waad guursan kartaa xadiid buu rasuulku ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh laa tunkaxu lmar'atu calaa cammatihaa walaa calaa khaalatihaa xadiid bukhaariga iyo muslimka ku qoran ayuu rasuulku ku yidhi gabadha lalama guursan karo edadeed iyo habaryarteed haddaad xaaska hadda way dhacdaa in la socda beri dhawid baa lai sheegayaba qiso noocaasoo hargeysa ka dhacday ee gabadha lalama guursan karo oo lalama guursan karo waa mamnuuc in gabadha xaaskaaga ah edadeed aad la soo guursato gabadh iyo edadeed inaad wada guursato ama gabadh iyo habaryarteed inaad wada guursato soo ilaahay ma odhan waa an tajmacu bayna alukhtayn laba habloodoo ah inaad meel iskugu keento lama ogolo saw laguma odhan laba habloodoo walaalaa ah ma wada guursan karaysidee haddaba gabadh iyo edadeedna xadiidkan bukhaarigi iyo muslimkaa khasisay gabadh iyo habaryarteedna waa sidoo kale waxaa la yidhi eeg daraairtu cadaawad bay keenaan kolkaa dadka wada dhashay ee waalidka isku ah sabab looguma noqdo inay isnacaan haddaad gabadh iyo edadeed soo wada guursato gabadhiyay xininaysaa ama yay ku eryaysaa ama yay dhaliisheeda raadinaysaa mar kaste yay raadinaysaa dhaliisheeda edadeede ama habaryarteed kolkaas odiga dadkii wada dhashay kala dilay sabab ugu noqonin dadka wada dhasha ay ku kala dhintaan kolkaa xadiidkaas ayaa aayada inoo khasisay wa takhsiisulkitaabi kitaabka in la khasiso ayaa bannaan bisunnati sunnaha nebiga lagu khasiso salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wa takhsiisu sunnati sunnaha in la khasisaana way bannaan tahay bilkitaabi kitaabka lagu khasiso sunno mulaqa haddii la arko sunno mulaq ah waxaa lagu khasisayaa sunnaha mulaqa ah waxaa lagu khasisayaa aayad khaas ah ayaa lagu khasisaya oo la odhanayaa aayaddan aynu raacaynaa waa aayad khaas ah takhsiisu lkitaab ama takhsiisu sunna bilkitaab takhsiisu sunna bilkitaab haddaba culima takhsiisu sunna bilkitaab marka aan ka hadlayno bal waxaad u fiirsataa cumuumka xadiidkan ku jira umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah umirtu waxaa la ifaray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaayay yidhaahdiin laa ilaaha ila allah annaas waynu haynaa annaas waxaa soo gelaya mushrigii waxaa soo gelaya ahlu kitaabkii waxaa soo gelaya wasanigii waxa soo gelaya intaasoo noocoo gaalo ah umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah waa ismuljamac alwata weeye annaas ismuljamac alwata weeye waa caam aayad kale buu ilaahay ku khasisayo waxaa la yidhi xataa yucdu ljizyata waan la dagaalamayaa xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saagiruun la dagaalama ilaahay gibirka dhiibaan waxaa la ogaaday haddaba aayaddan iyo xadiidkani inay iskhasiseen oo ninka mushriga ah maahae ninka ahlu kitaabka ah lala dagaalami maayo ilaa intuu ka ashahaadanaye jizye haddii uu bixiyo waa la daynayaa aayaddani waa khusuus qitaalkii guud baa hoos looga degay oo waxaa la war waxoogaa cashuura iska bixiya ha laydin difaacana cashuurtana da baasaboorrada laynoo geliyey fiisooyinka iyo xagga de waa la qaadaa hadda dambe way macnaysan tahay way macnaysan tahaye cashuurtaa yar baa lagaa qaadaya waa jiz waa gibir weeyaan gibirkaa yar baa lagaa shubaya lacagtaasaa lagaa shubaya lacagtaa marka laga shubo ahlu kitaabkii ayaa la odhanayaa bes muslimiinta xukunkoogii baad qaadanaysaa markaa waxaynu haynaa markaa watakhsiisu sunnati bilkitaab watakhsiisu sunna wayajuuzu waxa banaan takhsiisu sunnati sunnaha in la khasiso bisunnati sunnaha lagu khasiso waa sunno sunno lagu khasisayo xadiid caam ah iyo xadiid khaas ah oo laysku khasisayo ayaa jira bal hadda waxaad eegtaa xadiid labadan xadiid rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xadiid bukhaarigu uu soo saaray oo bukhaariga ku qoran wuxuu rasuulku ku yidhi fii maa saqati samaau alcushru fii maa saqati alcushru fii maadani waa ismi mawsuul miyaynaan siiqooyinka ee caamka ah alfa alfaadulcumuumka maynaan kusoo baranin maa iyo man iyo ma iyo man iyo mayna min alfaad alcumuum ahayn wuxuu rasuulku yidhi fii maaka saqat ay waraabisay asamaau samadukay waraabisay waxa dhexdeeda ah alcushru meel tobnaad waxaa lagu yidhi toddoba boqol oo kiilo baa kuu soo gocay raashin toddoba boqol oo kiilo ah baa kuu soo gocay toddobadaa boqol ee kiilooba cirkaa waraabiyey roobkaa cirkuunbuu ku da-aye adigu ceel biyo ugamaadan soo saarin booyadana umaadan dhaaminin raashinkaasi markuu go kol haddii samaduba ay waraabisay toddobadaa boqol imisaan ka bixin toddobadaa boqol waxaad u qaybisaa un toban toddoba boqol toban u qaybi maxaa soo hadhay toddobaatan kiilo xadiidkani wuxuu ku leeyahay alcushru kol haddii uu cirku waraabiyey toddobaatan toddobada boqolee kiilo imisaad ka bixin toddobaatan kiilo baad ka bixin todobada boqol toddobaatan kiilo baad ka bixin boqolka maxaa kusoo hagaagaya haddaba boqolkii boqolkii maxaa kusoo hagaagay dee toddoba dheh eeg boqolka waxaad uqaybisaa un toban boqol bal toban uqaybi mid su noqonaya boqol toban uqaybi boqolka kiilo imisaad ka bixinaysaa toban eeg xadiidkani fiimaadu cumuum baa ku jiro oo waa min alfaad alcumuum o hal kiilo haduu kuu baxo haddaba ka waran kiilihii maxaad ka bixin hal kiilo ayaa kuu soo go-ay way kaa ba'dayoo hal kiiloa kuu soo go-ay maxaad ka bixin xadiidkan markaan eegeyna dee war hal kiilo hadduu kuu soo go-o maxaad ka bixinaysaa xadiidkan hore markaad eegeysid halkii kiilo un toban u qaybi halka kiilo imise gram buu ahaa kun gram sow ma aha kunkii gramun u qaybi toban ya halka kiilo waa imisa waa boqol gram ba kun graam wey kunka graam toban u qaybi boqol graam halkii kiilo mise graam baad ka bixinaysaa boqol graam baad ka bixinaysaa hay boqol graam waayahay cumuumkaasaa ku jira laguma kolka xadiidkaasi ma sheegin fii ma saqat isamaa walcushru inay inuu kun kiilo kuu soo go-o iyo in hal kiilo uu kuu soo go-o xadiidkaasi ma kala qaadin cumuum baa ku jira in alla inta dooni ha kuu soo go intii kuu soo go-deed dhulka ka hesho toban u qaybi baa lagu yidhi intaasay fiima saqat samaau alcushru waa caam ama ha yaraado ama ha badnaado waa xadiis bukhaariga ku qoran rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xadiis kale oo isla bukhaariga iyo muslimku ay soo saareen oo axaadiisu abi saciid rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqatun wuxuu yidhi laysa ma aha fii maa ka duuna khamsati awsuqin shan ratirar waxa ka yar laguma leh sadaqatun wax sadaqa ah war ha ka sakaynin beertaadu hadday shan wusqi ka yaraato shan wusqi hadday ka yaraato waxba ha ka sakaynin baa lagu yidhi halka wusqi imisuu noqon jiray waa imisa saac halka wusqi halka wusqi waa saacu intuu yahay ma eg lixdan saac saw maaha dee shan un lixdan ku dhufo saddex boqol saw maaha eeg saddex boqol oo saac wixii ka yar ha ka zakaynin baa lagu yidhi eeg waa shan wusqi halka wusqina waa lixdan shan meelood oo min lixdana ha ka zakaynin wixii ka yar shan meelood oo min lixdana wixii ka yar ha ka zakaynin shan meelood oo min lixdani muna soddon saac ahayn saacu intuu yahay ma taqaanaa sakaatulfitrida waxaynu bixinaa hal saac saacu waa laba kiilo iyo iyo bad anigu saaca makoon gacantayda ku miisay saddex kiilo buu noqday saaca makoon anigu miisay anigu intaan beri soo qaaday oo saacii maka sanadka waan doonayna saaca maka inoo keenan doonayay waa waan halmaamee saaca maka anigu gacantaydaan ku miisay saddex kiilo ayuu noqday oon xabad dhinayn beriiska marka lagu miisayo adigu saaca culimmadu way isku qaqabtaan laakiin laba kiilo iyo badh baynu hadda ku bixinaa sow maaha bal laba kiilo iyo badh ka soo qaado laba kiilo iyo badh waxaad ku dhufataa lixdan saac saddex boqoloo saaca ku dhufaan doonaya saddex boqol laba kilo iyo badh ku dhufo maxaa soo baxay ha toddoba boqol iyo konton sow ma aha toddoba boqol iyo konton hadii uu beertaada wax ka yar ay ka soo go'do waxba ha ka bixinin seke laguma le faqiir baa tahay bay ka dhigan tahay sanadkaad hesho toddoba boqol iyo konton kiilo wax ka yar waxba ha ka bixinin kolkaa maadan arkayn labadan xadiid inuu midine kuleeyahay xataa hal kiilo baad ka bixinaysaa midine uu kuleeyahay khamsatu awsuq wax ka yar kama bixinaysid kolkaa way iskhasisayaan takhsiisu sunnati bisunna weeyaan wayajuusu waxa bannaan takhsiisu sunnati sunnaha rasuulka in la khasiso oo bisunnati sunnaha kale rasuulka un lagu khasiso wa takhsiisu nudqi nudqiga in la khasiso oo bilqiyaasi qiyaaska lagu khasiso masaladani waa masale aada iyo aada runtii u war badan weeyaan culimaduna in badan ay aada iskugu qabqabsadeen takhsiisu takhsiisu lkitaabi ama takhsiis takhsiis nudqi bilqiyaas takhsiis nudqi bilqiyaas culimadu waxay yidhaahdeen waa aayad qur'aana ood khasisaysid ood ku khasisaysid qiyaas ama ijmaac baad ku khasisaysaa kolkaa qiyaaskaa waxbaa lagu khasisayaa lagu yidhi mustanid waa inuu istinaad buu haystaa meel buu ku tiirsan yahay qiyaaskaasi ijmaac oo kale ijmaaca laftiisa haddana mustanid ah oo meel kusii tiirsan waa aayadun xaqiiqada aayad aayad lagu khasisay ama xadiis ama aayad xadiis lagu khasisay uu noqonaya marka lagu leeyahay qiyaas baa ayaa lagu khasisaya ama ama wax ijmaac baa lagu khasisaya qiyaaska de aayada la qiyaasanaya aayada kale qiyaas een takhsiisinaysa ijmaacana layskama ijmaaca uun umadeenu dee nas lagu ijmaaca meesha imanaya naskaasa sida dhabta ah khasisaya bal hadaba tusaale aan soo qaadano ilaahay aayad quraana wuxuu ku yiri والذين يضمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هكذا والذين كوا يرمون كوغانيا المحصنات هبلها دورسون كوا كوغانيا ee zina ku tooganaya inan dhowrsoon oo weligeedba qalbigeegaba uuna soo marin zina waxay tahay ayuu qof isdaba taagaya ayuu odhanayaa xumaha ayaa gabadhaasi waa gabadh noocaas noocaasa ama ninkaasi waa nin noocaasa uma lam ya'tuu ulamayn iman biarbacati shuhadaa afar markhaati kiiskan afar markhaati umayn keenin ay ku ganayaan hadda afarta markhaati waxay ka markhaati kacayaan ma taqaanaa ma inay gabadhaasi ninkaa qol kula jirtay inay ka markhaati kacayaan maya siday duntu irbadda ugu jirto iyagoo iskula jira ayaan aragnay waa inay ka markhaati kacaan laakiin way sag joogeen iyo madow bay ahayd iyo qol bay ku wada jireen iyo waxaasi ma aha eh, markhaati ma aha waladiina kuwa yarmuuna ku tooganaya almuxsanaati hablaha muxsanaadka ee dhowrsoon uma lam yaatuu haddana la iman waaya biarbacati shuhadaa afar markhaati la iman waaya fajliduuhum jaldiya amaaniina jaldatan siddeetan jeedal war waa xaddii xadulqadafka la odhan jiraye siddeetan jeedal ha la jeldiyo aayaddaasi kolkaa mayna kala qaadin qofkani inuu xor yahay iyo qofkani inuu addoon yahay siddeetanka jeedal laga jaraya xor iyo addoon may kala qaaday waladiina dee ereyga aladiina maxaynu ku soo baranay ismiga mawsuule aladiina waa maxay waa min alfaad he alcumuum waa alfaadda cumuumka weeyaan axkaamta ballaadhan keenaysa waladiina yadmuuna almuxsanaat uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum hamaaniina jaldatan war sideetan jeedal baa laga rabaa haddaba ijmaaca waxaa lagu ijmaacay adoonku hadii uu qaadif yahay uu qadaf la yimaado waxaa la jeldinayaa ninka xorta ah inta la jeldiyey niskeed nus baa la jeldinayaa nus ayaa la jeldinayaa oo imise ah markaa afartan baa laga jaraya afartan afartan jeedal ayaa laga jaraya waynu aragnaa waa ijmaacii baa sidaa ku soo arooray waxaa kaley culimmadu u daliishadeen oo halkan aayad ay u soo qaateen tusaale ahaan ilaahay baa aayad kale ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow idaa nuudiya marka loo dhawaaqo lisalaati salaada min yowmi ljumuca maalinta jumcaha haddii salaada loo dhawaaqo fascow u soo yaaca ilaa dikri illaah ilaahay xuskiisa u soo yaaca yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka leh fascow ilaa dikri illaahi laleeyahay miyaynu u kala qaadnay adoon iyo gabadh iyo mid doona maa loo kala qaaday maxaa lagu ijmaacay laa jumcata calaa cabdin walaa imraa waxaynu ognahay takhsiisu lkitaab eh, bilijmac baan halkaa kaga soo baxnay takhsiisu lkitaab bilqiyaas baa isna jira takhsiisu lkitaab bilqiyaas waxa weeye aayad qur'aana oo caam ah ayaa lagu khasisayaa qiyaas meel kale laga qiyaasanayo bal hadda aayaddan eeg ilaahay baa yidhi azaaniyatu gabadha zinaysata iyo wazaanii ninka sinaysta fajliduu jaldiya kula waaxidin mid kaste oo minhumaa labadoodaa miata jaldatin boqol jeedal azaaniyatu wazani mufrad alwata miyayn ahayn azaaniyatu wazani waxaa la yidhi ilaahay zinada markuu ka hadlayeyna gabadha ayuu hormariyey oo azaaniyatu wazani baa la yidhi ninka lama horreysiin tuugada marka wasaariqatu tuugadana ninkaa la hormariyey zinadana gabadhaa la hormariyey waxa yidhi loo kala badan yaho tuug haddii la sheega baa u badan baa la yidhi zina haddii la sheegana dumarkaa u badan baa la yidhi kolkaa sababta loo kala hormariyey waa sida dadku ay kala yihiin weeyaan bay culimmadu ku macneeyaan azaaniyatu gabadha zaniyada ah iyo wazaanii ninka zaniga ah fajliduu jaldiya kula waaxidin mid kaste oo minhumaa labadoodaa ka tirsan miata jaldatin boqol jeedal boqor boqol jeedal baa lagu dhufanayaa haddaba waxaynu ognahay aayaddani mayna kala saarin azaniyatu marka la yidhaah boqol jeedal mayna kala saarin ayo gabadhii addoonta ahayd iyo gabadhii xorta ahayd lama kala saarin addoontiiyo xorti maa la kala saaray lama kala saarinee boqol jeedal baa lasoo qaadanayaa laakiin waxaa looga qiyaastay bal hadda dhinacan kale eeg waxaa looga qiyaastay fain atayna bifaaxishatin fain atayna aayaddan fain atayna hadday dumarku la yimaadiin bifaaxishatin faaxisho iyo xumo hadday la yimaadiin fa calayhinna waxaa dushooda ah nisfu maa kii nuskii cala lmuxsanaati hablaha muxsanaadka ah dushooda ahaa oo min alcadaabi cadaaba aayaddani waxay toos u sheegtay eeg waa takhsiisu lkitaab bilkitaab oo aayad aayad khasisaysa gabadha boqol jeedal baa laga jaraya hadday zinaysato ama xor ha ahaato ama adoon ha ahaata aayadda hore saasayna tidhi aayadda dambena waxayna tidhi fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisfu ma cala lmuxsanaat gabadha addoonta ah inta xorta lagu leeyahay nuskeed baa lagu yeelanaya ta xorta ah nuskeed saw laba aayadoodoo si cadcad isku khasisaya ma aha halka haddaba qiyaasku ku jira xagga gabadha maaha waa xagga ninka wazaani markaynu nidhaa zaanigaa boqolka jeedo lagu dhufanayaa hadduu nin yahay xor ah waa boqolkii hadduu yahay nin addoonana aayadda hore boqolkii baynu ka qaadanaynaa aayaddan dambe waxaa looga qiyaastay maadaama gabadha addoonta ah dee gabadha xorta ah nuskeed la siiyey dee ninka addoonka ana waa in ninka xorta ah nuskii la siiyo kolkaa takhsiisulkitaabi bilqiyaas weeyaan takhsiisulkitaab bilqiyaas waa kitaabkii iyo qur'aankii oo lagu khasisayo ayo qiyaas lagu khasisayo waxaa kaloo halkaa culima jira sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa qiyaas lagu khasisay isna waa takhsiisu sunati biاlqiyaas iyo takhsiisu e, takhsiisu nudqi biاlqiyaas intaba waynu arkaynaa waxaa kamida bal hadda u fiirso waxaa la yidhi albikru bilbikri jaldu miati wa tagriibu caamin qof dhalinyar ah oo qof dhalinyar ah ka zinaysta muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa waa xadiidka muslimka iyo tirmidigu soo saareene waa jaldu miatin haddii nin uu zina galo isagoo dhallinyar ah oon reer lahayn hadda dhallinyarnimada da'daada lama eegayo war da'daadu ti ay dhallinyar tahay ayaa lagu odhanayaa odaybaa tahay waa ree xagga reerkaa laga eegaya reer ma soo martay xalaal wax ma ku aragtay baa lagu odhanaya haddaba albikru bilbikri jildu jaldu miatin wa takriibu caam qofku isagoo reer xalaala aan soo marin haduu zinadaa ku dhaco laba qodob baa lagu leeyahay in boqol jeeda laga jaro sanadna la musaafuriyo sanad baa la musaafurinaya musaafuris marka sanadkaa la musaafuriye dhaxantaa iyo dadkaa una garanayna duruuftu ay soo qaabato isagoo taaib buu noqonaya markaa isagoo taaib rasmiya ah ayuu soo noqonaya haddaba waxaa la yidhi eeg bikriga iyo dhalinyartani ama rag ha ahaatee ama gabadh ha ahaatee waxaa la yidhi miyaan qiyaasku muxuu keenayaa talow ninka garanay laakiin gabadhu cawr ay ahayd haddaynu nidhaahno culimo gabadh baa zinaysatay bes gabadha gurigoogii ha laga saara haddaba sanad oo xaggee loo diraya sanad baa gabadha gurigoogii laga saaraya oo xaggee loo diraya dee ma wixii ay ku dhacday wax ka xun baa lala rabaa miyaa haddii la yidhaha maxram ha kaxaysatana diinteennu ma ogola qof beri ah in dee la cadaabo ilan taqriibu caamin musaafirisku waa waa waa nooc cuquubo ka mid a ah. haddii la yidhaha maxramkaagii aabbaha kaxayso ama walaalkaa kaxayso idanay xumaad ku dhacdaye waa lagu musaafirinayaa walaalkaa kaxaysa haddii la yidhaah dee walaalkeed maxaa loo cadaabaya cuquubadan maxaa loo mariyey ilan qofkani waa qof beri ah waxaa la ogaaday gabadha inaan hadaba la musaafirinaynin baa la ogaaday musaafiris loo diri maayo oo musaafirintii halkaa waynu aragnaa sheekhuna wuxuu usoo qaatay iminka xadiidkaa wuxuu usoo qaatay cabdiga in looga qiyaasanayo adoonta in looga qiyaasanayo taas ayuu usoo qaatay uu sheekhu doonaya isagu inuu keeno wayajuusu waxa bannaan lkitaabi kitaabka in la khasiso oo bilkitaabi isla kitaabka lagu khasiso aayad aayad khasisaysa wa takhsiisu lkitaabi kitaabka in la khasiso oo bisunnati sunnihii rasuulka lagu khasiso sala allahu calayhi wasalam wa takhsiisu sunnati sunnadana in la khasiso oo bilkitaabi kitaabka lagu khasiso wa takhsiisu sunnati sunnaha in la khasiso oo bisunnati sunno kale lagu khasiso wa takhsiisu nudqi nudqiga oo manduuqa oo qowlka ilaahay qowlka rasuulka in la khasiso oo bilqiyaasi qiyaas lagu khasiso wanacni waxaan ula jeednaa binudqi qowlallaahi tacaala ilaahay qowlkii iyo wa qowla rasuul sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed qowlkiisii ayaynu ula jeednaa in sha allahu tacaala halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam